ka soo baxaan maqtadaa waxaa soo baxaya labadii sabiil mid ahaan ka soo baxay ma keensanayo icaadatan in lagu soo celiyo maydhi laakiin wuxuu keensanayaa in najaasadaa la suo oo meydkii laga daahiriyo wa axmedu biha qadaa alimaam axmed raximah llahu tacaala wuxuu xukumay iyada iyada la sheegay waa icaadadii ay bilicaadati qadaa icaadadii buu xukumayoo mayrigii waa lagu soo celinayaa buui maa lam tasil sabcan inta aanay khasalaadku gaadhin toddoba hadday markaa toddoba gaadhaan waxba la sii wadi maayo waqiila qiil baa wuxuu leeyahay liyucad ila alaa ha la soo celiyo maydhiga ilaa saddexda laga gaadhay saddex haddii la gaadho la soo celin maayo daa cani lbasriy warad qowlkaasi alxasan albasri raximah llahu tacaala ayuu ka soo aroorayoo uu qowlkiisa yahay marka haddii saddexda la gaaro buu isagu leeyahay walaa yusaadu cala aaalia axmedna wuxuu leeyahy la yusaadu cala asaabica aimadii kale dee shaaficiyada laftooda khilaaf waa ka jireen laakiin sida u muctamadka madaahibtii kale waa inaan la soo celinaynin mayri kol haddii dhammaaday oo khasalaadkii laga faaruqay oo meydkii la nadiifiyey kadib markii gacanta laga qaaday kadib ay wax soo baxeen dabcan hadday meelo kale wax ka soo baxaan saafkii dhiig ka soo baxay sankii waxyaalahaas kuwaasi iyaga waa laga nadiifinaya taas iyadu khilaafka kuma jir laakiin sabiileynka wixii ka soo baxay ayaa marka hadalkani uu ku jiraa jumhuurku waxay leeyihin najaasada unbaa la suulinayaa qowl waa loo weysaynaya alahoo shaaficiyada ku jirayna minhaajka waad ku aragteen labadan qowle kalena marka u jirana xanaabiladii iyo alxasan albasri ay kala leeyihiin walaa yaqusu dufrahu wa shacrah walaa yaqusu aasilku ama qofka maydka maydhaya ma eh, goynayo ma ma jarayo eh, cidiyihiisa iyo timihiisa toono timuhu noocay doonanba ha noqdaan timana laga jari maayo eh, cidiyana laga goyn maayo wa sanna axmedu khisaala alfira imaam axmed raximah llahu tacaala khishaalu lfirihi sunan lfira sunayayaashii ahaa sida maaragtay shaaribkii la gaabiyo caanadii la xiiro wixii lamidka ahaa kuwii noocaa ahaa wuu sunneeyey laa caanatan ay laa xalqa caanatin taabaad reebaysa istixdaadkii taasun baanu iyada sunnaynin laakiin intii kale waa loo samaynayaa buu yidhi tanna maadaama ay cawradii muqalladada ahayd ay ku taallo iyada wuu soo reebay timaha cidyaha iyo waxyaalahaas shaaficiyada laftooda waa qowlkii jadiidka ahaa laakiin qadiimka ayaa u muctamada oo in karaahiya ay tahay oo aan la taabanayn wshaafici machu manac fii muxrimin maxduura xraamin fadac wshaafici imaam shaafici machu maca axmed xaal uu yahay manaca waxa uu diiday fii muxrimin marka muxrim la joogo fii meytin muxrimin wey meyd muxrima marka la joogo maxduura ixraamin buu diiday waxyaalihii ixraamka maxduuraadka ku ahaa waa laga ilaalinayaa buu leeyahay ifadac ka ilaali oo ka tag arrimahaasi meydkii ha ku samayn hadday cadar lagu buufiyo tahay xanuudkii waxyaalihii waa laga joojinayaa bay leeyihiin madaxiisii la qarin maayo waxyaalihii mamnuuca ka ahaa qofka muxrimka ah haddii uu muxrim dhinto waa laga ilaalinayaa bay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabiladu labada madhab ee kalena waxay leeyihiin wixii meydka loo samayn jiray waa loo samaynayaa khilaafkan wuxuu salka ku hayaa xadiidkii arrinta ku soo arooray xukunka laga qaadanayo oo shaaficiyadii iyo xanaabiladii xukunkaasi xukun muxrimku uu leeyahay fainahu inahu yowma alqiyaamati mulabiyan xukun uu muxrim kastaa leeyahay ayay u arkaan maalikiyadii iyo xanafiyada iyagu waxay leeyihin arrintani de usuushii bay khilaafsan tahayoo waa takliif sii baaqi ahaanaya bacda almowt mowtkuna takliifka wuu rafcin jiray markaa haddee cibaadadiiba istaagtay afarkii ixraamku baaqi ma sii noqonayo arrintanna waa waaqicatu cayn bay leeyihiin laa cumuuma laha dhacdo dee maaragtay eh, hal dhacdo bay ahayd saana loo xukumay waxaa dhici karta wax isaga u gaara inay ahayd oo fa inahu yowma alqiyaamati mulabiyatan in isaga karaamo u gaaro uu helay ay tahay baa laga yaabaa xukunkii meydka uu lahaa dee ka tegi mayno oo muctadadiiba hadday dhimato gabadhii ciddada ku jirtay lama odrhanayo ha laga ilaaliyo cadalkii iyo waxyaalihii muctadada laga ilaalin jiray ha laga ilaaliya lama odhanayo muxrimkiina waa saasoo kale bay yidhaahde wa kafnuhu walfardu maa cama lbadan aw cawratan lishaafici wajhan wahan wa axmedun kashaafici nadban amar halaaثatan lufat calaa maytin dakar wadirca lilunhaa maca alisaari ثم اللفافتين والخمار ومالك أحب هذه للذكر وموضع الخمار عمة أقر وزيد للأنثى لفافتان وبعد لف عمر النعمان أكد شبه واجب إزار وثالث للمرأة الخمار وزاد سنة قميصا لهما وخرقة لصدرها والتبرما ثم الصلاة فليكبر أربعة وبعضهم زاد إلى أن إلى أن سبع وبعضهم زاد إلى أن سبع وأنس ثلثها والمقتدر قام لها فرضا كتكبير ذكر وأحمد كالشافعي فرضا قرأ أم القرآن أولا إذ كبر ولسواهما هنا سنثنا ثم صلاته على نبينا فرض للأولين حين ثنى تكبيره والآخران سنا ثم الدعاء فرض غير الحنف وذا الخلاف في السلام فاعرف وأحمد كالأصبحي سلما واحدة والرفع للأيدي انتمى في كلها للشافعي وأحمد وكلهم يرفعها في الابتداء waqaama cinda asadri fi dukraani wamilhu lunhaa lada nucmaani wagayruhu yaquumu minha almuntasaf wmaaliku min rajuli huna waqaf wamankiban minha waxaywa ra'si qif min rajuli lishaaficiyi qad curif walilimaami qudima alrijaalu cala alnisa walcaksa qowmun qaaluu uma ida almasbuuqu jaaa kabara walxanafi kalmaalikiyi intadara walyaqdi maa qad faata bacdu farda waaxmadu jawaza an laa yuqda wakownu maa adraka minha awala aw aakhiran cala aladii qad fusila waman tafusallaa calaa di lqabri waaxmadu xadalahu bishahri wakhusa linucmaani hada bilwali wamancuhu limaalikin amrun jali wamaalikun yakrahu an yusalii calaa dawi lfusuuqi ahlu lfadli وهكذا مبتدع ليردع وأحمد شهود هذا منع كذاك أهل البغي والعدوان إن قتلوا في الحرب للنعمان وعنده على الشهيد لم تذر واكره لأحمد وغيره حضر وكلهم أوجب أن يصلي على الولي وكلهم أوجب أن يصلى على الوليد إن هو استهل أو أشهرا أربعة كان وصل لأحمد وغائب عليه صل لأحمد والشافعي كمن وجد من ميت علمه بعض الجسد ثم الأحق بالصلاة الوالي washaaficiyu qadama almawaali wa kurihat limaalikin bimasjidi waxarama الnucmaanu fi lmuctamadi washarطuha kalkhamsi wاlaxnaafu tayamamuu in fawtaha yakhaafu kaalciidi wاshacbiyu haahunaa yara jawaazaha min gayri ma طuhrin jara wadafnuhu fi saatirin lilraa'ixa wamaanicin min asibaaci aljaarixa wadaka lilnucmaani nisfu qaamah wاllaxdu أwlىa warfacan sanaanah nadban ligayri الshaafici wayukrahu tajsiisuhu lada ljamiici fafqahu kada lqucuudu fawqahu lima warad wamaaliku qaala tagawudan qasad wayaqdumu اljanaazata almushayicu wاlxanafiyu min waraau yatbacu karaakibin limaalikin waaxmada wاlamru bilqiyaami naskuhu bada lijullihim wadub qiyaama ataabici liwadciha lalmaaliki wاshaafici afartii xukun ee kale saddexdii dhinaayu halkan ka bilaabaya wuxuu yidhi waa kafnuhu kii labaad wuxuu noqonayaa in la kafno meydkii takfiinna waa la ydhahdaa ficilkii kafanana wuu noqonayaa kafanana wuu noqonaya marka meydkii in la kafno ayuu noqonayaa waajibkii labaad saasaanay u kala horeeyaan xagga tartiibta oo qasliga ugu horeynaya takfiinkaa ku xigaya salaaduna way ku xigaysaa dafniguna wuu u dambaynaya walfardu haddaba kafanka inta kaf waajibka ihi maa cama lbadana waa wixii jidhka wada gaadhay maydka jirkiisii in la wada gaarsiiyo ayaa waajiba haddii loo helay aw cawratan lishaafici wajhan wahan ama maa cama alcawrata wey cawrata wixii cawro wada gaaro wey shaaficigu markaa kaygu sugan yahay laakiin waa wajhan wahana waa weji la daciifiyo ama daciif ah waa haddii la ydhaha isagunbaa waajiba qolyaha qaarkood waxay imaam nawowi baa rawdada iyo ku rajaxay majmuuca laakiin minhaajka wuxuu rajaxay in jirko dhan la wada qariyo ay tahay marka taa rawdada uu ku rajaxay iyo majmuuca iyo waxay leeyihiin waa marka lixaqillaah laga hadlayo lixaqillaahi marka laga hadlayo cawrada unbaa u waajibaysa lixaqi mayitna intii kale ayaa u waajibaysa qaar noocaasay u jamcinaya oo dee tarjiixaas imaam markaa culays waxa weeyaan sida manhajka uu sharaxay uu rajaxay ayaa markaa madhabku uu yahayo waa in meydkii lawada qariyo oo lawada asturo waxmedun kashaafici nadban amar alaaatan lufat calaa meytin dakar wa axmed ka shaafici shaafici lamid yahay amara wuxuu markaa amar ku bixinayaa nadban laakiin waa calaa wajhi nadbi waa istixbaab ahaane alaaatan bialaatin amara bialaatin afcaliga waa sax amara alaatanna waa sax amaradu sideeda ciddii la amray bay mafcuulka tooskaa u qaadataa wixii la farayna ba baa lagu gudbiyaa laakiin inay labada mafcuulba qaadataa way dhacdaayo ficilada marna xaraf ku gudbo marna sideeda u gudbay kamid tahay marka halkan waa tii badu ay geli lahay amara alaaatan ay bialaatin saddex markaa go oo lufat calaa meytin dakar lagu duubayo meydkii labka ahaa in saddex go' lagu duubo ayay farayaan axmed iyo shaafici laakiin waa calaa sabiili nadbi wujuubku waa intaa horo wadirca lilunhaa maca alizaari uma allifaafatayn wاlkhimaari waxaa kaloo farayaan oo isagoo markaa dee nadbigiiya addirca diric lilunhaa gabadhi in loo xiro marka waa toor jidhkeedii de markaa marka madaxii laga reebo intii kale asturaya maca gacmihii maca alisaari iyo gunti ama googorad iyo wax lamid ah in iyadana loo xiro ayay farayaan uma allifaafatayni markaa kadibna marka intaa lagu xiro allifaafatayni waalkhimaari labadii go-ee lagu duubi lahaa iyo khimaarkii masarkii madaxa loogu xidayay dhintaa ayay farayaan markaa shan ha lagu kafna bay leeyihiin dumarkii gunti iyo iyo masar iyo laba go shantaa ayay istixbaabaya aathaar baanay cuskanaya raggiina saddex go sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo kafay wa maalikun axaba haadihi lidakar imaamu maalik shantan qolyahaasi ay dumarka u sheegayaan raggii ayuu la jeclaysanaya wa mawdica alkhimaari cimatan aqar yani halkii masarkan de cumaamad baa lagu bedelayaa cumaamadda lafteeda khimaar waa la yidhaahdaa haddii xataa markaa la iska daayo oo aan ah, waxba la sheegin lagu bedel waa laska garanaya diraciina dee qamiis baa looga dhigayaa marka qamiis iyo gunti iyo cimaamad iyo laba go ayuu marka imaam maalik raximah taala isaga madhabkiisu saasuu istihbaabaya raggii in loo kafo wasiida lilunha lifaafataani waa marka madhabtii maalik lagu socdo dumarkiina waa saasoo kale laba go ayaa markaa eh, loo sii markaa loogu sii daraya laba go ayaa markaa dumarkiina loogu sii daraya markaa dee toddoba ayay markaa noqonaysaa halkii ay shanta ka ah wuxuu yidhi wabacda lafin cama linucmaani ukida shibha waajibin isaaru wabacda bacda lafin cama go markaa lagu laabay oo caam yeelay meydkii dabeedii nucmaan waxaa markaa eh, waajibaya ama maaragtay yani la sunnaynaya laakiin waa muaked ukida waxaa la ta'kiidinaya shibha waajib weliba xaalu yahay mid waajib ku dhow isaarun gunti in markaa waxa weeyaan raggii markaa loo xo wa aaliun lilmar'ati alkhimaaru iyo mid saddexaadoo dumarkii u ahaadayoo waa masarkii marka abu muxuu leeyahay go'i isagu markaa hal lafi oo marka yani waxa weyaan waa go' lagu duubayo waxaa u dheeraanaya raggii waxa u dheeraanaya waliba waajib ku dhow gunti dumarkiina guntigaas waa ula socda waxaa iyada saddex u sii noqonaya khima iyo masar markaa dumarkiina saddex bay noqonayaan saddex maarti maro raggiina laba waa wax markaa waajib ku dhow madhabta xanafiyada ee taasi wazaada sunatan qamiisa lahumaa wa khirqatan lisadriha waltubrama wuxuu ziyaadinaya markaa xanafigii iyadoo iska sunatani ay tahay shibulwaajibkii aanay gaadhsiisnayn qamiisan lahuma mid walba qamiisdiric isagiina qamiis wa khirqatan lisadriha iyo maro laabtii markaa dumarka lagu eh, qabanayo waltubrama maradaas oo la xidhayo oomarat aggii dhabarka lagu soo xidhayo saas loogu qabto la guntayo oo la xidhayo maradaasina laabteedii ayaa lagu qabanaya markaa iyadii markaa halkaa shan maro ayay macaakirqadaa markaad ku darto ay u noqonaysaa raggiina wuxuu noqonaya badelkaa xanafiga afar buu noqonaya wuxuu noqonayaa saddex saddex buu noqonayaa qamiis iyo isaar iyo lifaafe intaasina markaa waa kafankii sidii ay markaa madaahibtu u kala qabtay kulley aathaar iyo waxyaala noocaasa unbaa halkan la cuskanayaa Eh, wax marfuuca de waa xadiikii nabiga caleyhi salaatu wasalaam in sidii loo kafnay taas nafteeduna dee ficilkii saxaabada ayay ahay uma asalaatu wixii intaa ka dambeeya waa salaadii marka iyadaa markaa kii saddexaad noqonaya waajibkii saddexaad falyukabir ha takbiirto musalligii janaasada tukanaya arbaca afar takbiirood ha la yimaado wa bacduhum culammadii qaarkood zaada wuu kordhiyey ilaa an sabbaca ilaa uu toddoba takbiirood gaadhsiiyey bal ilaa sagaal waa la soo guuriyey oo salafkii waxyaalo badan baa ka sugan wa anasun allaaha anas bni maalik isaga inuu xataa saddex takbiirood ka dhigo oo afartiiba xataa wax ka dhimay ayaa iyadana ka soo aroortay laakiin jamaahiirtu waxay maaragtay ama istiqraarku wuxuu ku dhacay sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu najaashi ugu tukaday oo ah afar takbiirood waqtigii cumarna radi allahu tacala canhu taasaa markaa istiqraartay oo markaa janaa'istu saasay markaa noqdeen madaahibtiina taa markaa loo batay ee wakhtigaa markaa waxa weyaan saxaabada wada noolayd loo badnaa ayay madaahibtuna ay qabtaan way jirtay markaa daweynaga anas saddex ka sheegayna cali bin abi aalib oo kale ragga badriyiinta u kordhi jiray iyo waxyaala noocaasihi way jiraan wlmuqtadiru qaama lahaa fardan wlmuqtadiru kii awoodayey qaama allaha yuu istaagaya salaada janaasada fardan rukni isagoo ah qiyaamkaasi oo markaa qiyaamkii waa rukni ka takbiirin dukira sida takbiirkii lasoo sheegay afartii takbiirood aynu soo sheegnayba waa rukni waa arkaan qiyaamkanina waa rukni halkaa markaa laba rukni baad ku haysataa ama takbiiraadkii oo aynu halka soo qaadayno mid waliba waa rukni lakiin hal rukni ka soo qaad iyo qiyaamkii labadaa rukni waad haysataa wa axmadun kashaafici fardan qara wa axmedun axmed ka shaafici xaalu la mid yahay qara'a wuu aqriyayaa umma alqur'aani buu aqriyayaa faatixadii fardan xaal ay tahay oo faatixadii in la aqriyaana waxay rukni u noqonaysaa xanaabiladii iyo shaaficiyadii qolyihii kale faatixa in la akhriyayaba ma qabaan waa kan wuxuu yidhi awalan idkabara yani waay qara'a umal qur'aani buu akhriyaya awalan bilowgaba id kabara markuu takbiirtii horreysay la yimaado oo tii hore ula yimaado ayuu faatixadii aqriyaya shaaficina waa la mid walisiwaahumaa hunaa sunna hana labadooda wixii ka soo haray halkan marka takbiirtii koowaad la joogo waxaa la sunneeyaa in ilaahay lagu xamdiyo adkaar iyo xamdi ilaahay iyo tamjiid la akriyo laakiin faatixo xataa ma sunnaynaya oo meesha markaa faatixo kama jirto ila meesha ducunbaa salaadani waa duca loogu talagalay dee markaa ducadana faatixa lagama horreysii jirin waxaa laga horreysiin jiray dikri ilahay ilah subxana wa tacala ilahay sana maaragta ilahay uu ammaano laakiin dee shaaficiyaduna kuwa markaa mid ay ducaynayaan alfaatixa inkastoo malaha dadka qaarkood markay ducadu dhammaato ay akriyaan laakiin sida culammadii saniicooda laga fahmayo faatixadu waa inay ducada ka horeynayso iyadoo dabcan meelaha way istinaasayaan waxa kaloo ay eegayaan qur-aanku wuxuu keenaa in ducada la aqbalo oo bacda quraan bacda qiraati quraan ducada waa tan marka khatmadu ay dhammaato oo qur-aankii la khatimo in la ducaystaa waa tan sooba aroortay oo qur-aankaa la akriyey kadib baa la rajaynaya in duca la aqbalo marka halkaasay kelmadan faatixadu ay salka ku haysaayo markii la doonaya in la duceeyo ammaantii ilahay la ammaani lahaa dee faatixadiibaaba hanaa cala allaahi eh iyadiibu aan qur'aan iyadii aan akhrisanno kadibna aan markaa ducaysanno saasay marka ahayd marka qolyahan iyagu waxay yidhahdeen meyna hanaagii caadiga aha adkaarta aha unbaa lala imanayaa faatixa lama akhriyayo kadibna salligii nebigu isaguu imanaya waa kan uma salaatuhu calaa nabiyina fardu lilawalayn salligii nebiga calayhi sala slam lagu salliyayey fardi bay u tahay labada hore shaaficii iyo xambaligii xiina hannaa markii takbiirahu takbiirtiisii markuu labayo takbiirtii labaad uu la yimaado mid waliba ayaa salligii nabigana calayhi salaatu wasalaam ay la imanayaan walaakharaani sanna labadii kale salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana sunne ayay u arkaa arrintani ducaa loo socdaa bay leeyiin meeshu salaad xaqiiqiya ma aha oo laa salaata liman lam yaqra bifatixati lkitaab iyo arrimahaasi halkan ma imanayaan bay leeyiin uma ducaau waxaa markaa intaa kasii dambeeya waa ducadiio fardu kayri lxanafi cidii aan xanafi ahayn baa iyadana rukni u arkaysa oo markaa maca maalikiyadii dee rukni bay u arkaano waa maqsuudkii salaadaniba waa in meydka loo duceeyo markaa iyaduna waa rukni oo shaaficiye iyo xanaabila waa rukni bay u arkaan maalikiyadiina rukni bay u aragtaa waayo waaba maqsuudkii dhammaa xanafiyadu iyagu markaa rukni ma aha bay leeyihin waa sunne ibnu caabidiin niqaash buu soo guurinayaa niqaash siga ka horreeyay baa soo guurinayaa oo in madhabka dhexdiisa la ysku haysta ah fardi ma tahay ducadu mise ma aha marka wuxuu tilmaamayaa burhaanuddiin alburhaani ibnu maaza saaxib almuxiit alburhaani kitabkan la yahahdo kitaab weyn maraajicda waaweyn xanafiyada ka mid a ninkaa unbaa inay sunno tahay sheegay buu leeyahay cibaaraadka aimada kale laguma hayo waana maqsuudkii salaada marka iyadu sidee loo oranayaa waa sun halkaa markaa niqaash ayuu gelinaya lakiin haddana ma tarjiixinayo ma saraaxaynayo in eh, madhabku uu yahay inay waajib tahay wadal khilaafu isla khilaafkan ayaa fi salaami salaantiina ku jira facrifii daro markaa khilaafkana ku jira macnadu waa maxay xanafigii salaantiina muxuu arkaa sunno ayuu arkaa saddexdii kalena waajib bay u arkaan dabcan taxriimaha takbiir wa taxliiluha atasliim bay u daliishanayaan qoladanna waxay ka eegayaan in arrinta aanay salaad maarata sidii salaadihii kale lamid ahayn maqsuudkeedu uu ducada yahay marka xanafiyadii maxaa kaaga soo baxay maxaa u arkaana qiyaam iyo afar takbiirood keliya rukni kalaba ma lahaba alqiyaam wtakbiiraat larbaca qolihii kale ee maalikiyada ahaa ayaa ku soo xiga waxay intaa iyagu ku darayaan salaantii iyo ducadii intaas iyaguna ku darayaan arkaanta shaaficiyadii xanaabilada iyagu waa isku arkaan faatixadii iyo salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay haddana iyagu kusii kordhinayaan oo arkaantoodii saasay qolo walba noqonaysa وأحمد كالأصبحي سلم واحدة والرفع للأيدي انتمى في كلها للشافعي وأحمد وكلهم يرفعها في الابتداء wa axmedun imaam axmed kal asbaxiyi sidii imaam maalik oo kale sallama wuxuu tasliimsanayaa janaasada marka la joogo waaxidatan hal maaragtay tasliimo oo idinka arkadii xarameynka assalaamu calaykum waraxmat ullah keli uun weeyaan waana madhabkoodii iyaga iyo maalikiyada labada qole ee kale waxay leeyiin labada tasliimoodba waa lala imanaya oo sidii de waa salaad waa tan lagu magacaabay tasliimtii koobaad iyo tasliimtii labaad ma kala hadhayaan ta hore rukni ha ahaato ta dambana sunnaha u ahaata shaaficiyad xanafiyadu labada waa kuwii waa waajibun laha arkaanka ma dhigayaan halkan waliba tad iska sunay odhanayaanba yani saasay cabirayaan sunay cabirayanba halkan wujuub ma cabirayaan waxaana markaa xadiis gaara dabcan axaadiis kusoo aroortay salaan keliya ayay qolyahan xojaysanayaan xadiis markaa ibni mascuud baa isaguna jira oo saddex nabiga ilahay baan ka arkay calayhi salaatu wasalaam kana tegi maayo waxaana ka mid ahayd altasliimu cala aljanaa'izi kaltasliimi fi sala in janaaista marka lagu tukanayo loo tasliimsado sidii salaada loo tasliimsanayay marka cadadkii yuu soo gelaya mise ma soo gelayo waxay leeyihin shaaficiyada iyo xanafiyada yuu soo gelaya cadadkii markii sidii salaada layihi cadadkiina waa kala mid wrafcu lilydi gacmihii in kor loo qaado takbiiraadka afarta ahba intamaa wuxuu u nisbo sheegtay fii kullihaa afartii takbiiradoodba laga hadlayo lishaafici wa axmeda shaafici iyo axmed afarta takbiiradoodba gacmihii kor bay u qaadayan wa kulluhum yarfacuha fi libtida waa ka siman yihiin takbiirada koobaad laba takbiiratulixraamkii horeba salaada taa uga sinaayeen taa iyada dhammaantood kor bay u wada qaadayaan laakiin markii takbiiraadkii dambe ay yimaadaan ayay ka hadhayaan maarata maalikiyadii iyo xanafiyadii ile salaadihii kaleba may qabin rafculaydi may qabin janaazadii eh, salaadii ciidda ayay eh, xanafiyadu yidhaahdeen iyaga takbiiraadkii zawaaidda ahaa gacanta kor baa loo qaadaya nooc markaa takbiiratulixraamkii oo kalea ayay ku tashbiihinayaan laakiin halkan janaazada waa sidii rakacaadkii oo kale bay leeyihiinoo ah, takbiiraadkan booskii ragcadaha oo kale ayay ku jiraan markaa iyaga rafculeydi ma laha buu yidhi waqaama cinda asadri fi dukraani wamiluhu lunha lada nucmaani wagayruhu yaquumu minha lmuntasaf wmalik min rajuli huna waqaf wamankiban minha waxadwa ra'si qif min rajuli lshaaficiyi qad curif halkee la joogsanayaa marka meydkii lagu tukanayo ayay saddexdan bayd ka hadlayaan oo madaahibteedana ay ku kala tagsan tahay wa qaama wuxuu istaagayaa imaamkii ama qofkii keligii ku tukanayay cinda sadri halkaa laabta ku beegan fidukraani markii rag ay waa lagu tukanay markii rag lagu tukanayo halkaa laabta ayaa lagu beegmayaa waynu arki waxaa kusoo hari doona halkaa xanaabilo iyobaa kusoo hari doona wa miluhu lunhaa ladan iyomaratiyo xanafigiiba taa way odhanaya wa miluhu lunhaa lada nucmaan abu xaniife waxaa la mida saas oo waana halkaa laga joogsanaya dumarkii marka xanafiyadu maxay leeyihiin rag iyo dumarba laabtaa lagu beegmaya xanaabiladiina raggii laabtay kaga beegmayaan wa kayruhu wixii ka soo haray abu xaniife yaquumu minhaa dumarkii waxay ka istaagayaan almuntasaf bartanka abu xaniife wixii ka soo haray saddexdii kale lakiin iyada lafta ka soo reebi doonaa waxay ka istaagayaan dumarkii dhexda wmaaliku min rajuli hunaa waqaf wamankiba minha maalik bartanka raggii buu ka istaagay markaa halkii hore uu ka baxay markaa maaliurdurba wa qaama cinda sadri fi dukraani maalik waad ka saaraysa ila waata lagu uri wamaalikun min rajulin hunaa waqaf halkaa dumarkiina wuxuu ka istaagayaa garbaha meel ku beegan marka laba meelood aad isugu dhow ayay dee noqonaysaa garabkii adu ama laabtii iyo meelahaas ku dhow iyo bartankii ayuu ka kala joogsanaya waxadwa ara'si qif min rajulin lishaaficiyi qad curifa waxadwa ra'si madaxa meel ku beegan qif min rajulin ninkii ka joogso lishaaficiyi qad curifa xukunkaa shaafici baa loo gartay marka halkii hore haddana shaafici baa iminka ka baxay wa maalik baa ka baxay oo yii dhexdaa ninkii laga joogsanaya haddana shaafici baa ka baxay oo isna yidhi madaxaa laga joogsanaya wa ayruhu yaquumu minha muntasafna de marka horeba abu xaniifa waa ka maqnaa oo isagu laabtaa laga joogsanayaa buu lahaa maalikna waa ka ku yidhi waxaa laga joogsanayaa garabka marka halkaana maxaa ku haray xambaligii iyo shaaficigii dumarkii waxay leeyihiin dhexdaa lagaga beegmaya laabtaa lagaga beegmayaa shaaficina wuxuu leeyahay madaxaa lagaga beegaya abu xaniifana rag iyo dumarba laabtaa laisku beegayaa bule maalikiyadu raggii dhexdaa laga joogsanayaa muxuu ahaayey dumarkiina garabka saasay markaa noqonaysa afartii madab markaa saasay kala noqonayaan kole xadiidkii anasunba meeshan ugu caansan in markaa waxa weyaan janaaso loo keenay oo deetana tii ragga ahaydna uu dhexda ka istaagay tii dumarka ahaydna oo madaxa ka istaagay markii la weydiiyana waa sunadii ama ma sunaa baa layi markaasuu nacam yii marka madaxuu ka istaagay madaxii iyo laabtii way isku yar dhow yihiin intaasunbay markaa deetana madaxaa toos la isugu beegaya mise waa madaxiio sidana waa iska nooc markaa ijtihaada ayay markaa geliyeen qolyaha markaa dumarka laabtaa laga joogsanaya aggaa laabta maaragtay la iskaga beegayaa ama mankibka sida maaliguu oo kale yani waxay leeyihiin gabadhu ila satri axwaj in la asturo ayay maarata u baahi badan tahay wixii la asturaya dhulka laabteediiyo intaas ayaa u badan deetna halkaa lagu beego ayay leeyihin walilimaami qudima arijaalu cala annisaa walcagsa qowmun qaalu waa markii janaanis fara badan lagu tukanayo oo rag iyo dumar isugu jira sidee loo tartiibinayo walilimaami xagga imaamka qudima arijaalu ayaa raggii loo soo hormarinaya oo raggii dumar cala nisa dumarki laga so hormarya dumarkii waxay xigayaan agga qibladay xigayaan waa sida markaa madaahibta afartii ay qabto waalcagsa qawmun qaalu sidaa cagsigeedana qolo ayaa tiri salafkii kamida xasanulbasri iyo qaasim ibni maxamed iyo saalim ibni cabdillaah iyo masamat ibni makhlad iyobaa laga soo guuriyey oo ibnulmudiriya ay ka sheegayaan in raggii xagga qiblada la marinayo dumarkiina xagga imaamka la soo marinayo marka qoladani maxay ka eegayaan dee sidii salaada loo maaragtay kala horreyn jiray xagga qiblada la kala mari jiray oo ragga ayaa xagga qiblada soo mari jiray dumarkuna way ka dambayn jireen saas markaa qolaas u dhigayaa qolyahan dhinaca kale u raggu imaamkay soo xigi jiraan marka salaada la tukanayo haddee imaamka halkan u horrayn jiri iminkana janaa xaggii qiblada maraysa marka waxay leeyihiin imaamka raggaa soo xigi jiray soo ma raggiiha soo xigaan dumarkiina ha ka dambeeyaan aahaar saxaabadiiya ka soo aroortay umu kulsuum binti cali radi allahu tacaala canhumaa oo xaaskii cumar ahay wiilkii ay cumar u dhashay oo zayd la odhan jiray ayaa isku mar dhintay deetana janaa'istoodii sidii loo tartiibiyay aaartay sheegayso imaamkii waxaa la soo xejisiiyey zayd baa lasoo xejisy waliba dee ilmo yar ah ayaa laga soo hormariyey iyadiina dhinaca dambe ayaa la mariyey xagga qiblada xigta walilimaami qudima arijaalu ثم ida almasbuuqu jaaa kabara wاlxanafi kalmaalikiyi intadara walyaqdi maa qad faata bacdu farda waaxmadu jawaza ألا laa yuqdaa uma ida almasbuuqu jaaa markii haddaba uu yimaado qof masbuuq ah oo salaada qayb lagala hormaray iyadoo salaaddii lagu jira hadduu toos buu gelaya salaada waxba sugi maayo wlxanafi kalmaalikiyi intadara xanafigi iyo maalikigi iyagu way sugayaan takbiir bay sugayaan oo iyagu waxay leeyihin markaad timaadda iyadoo inta la takbiirtay ama faatixadii dee la akriyayo haddii maaragtay imaamku de saas aha ama hanaagii la wado ood soo gasho safka oo timaaddo adigu ha iska takbiiran takbiiraadkani waxay u baahan yihiin inaad imaamka ku raacdo midaad adigu iska gelaysaa ma jirto deetana way u sugayaabay leeyiin marka allaahu akbar ta ku xigta la yidhaahdo ayaad markaa la gelaysa maxaad akhri beydka dambe ay noo sheegi doonaan ka saddexaad bay noo sheegi doonaan markaad haddaba la gashay maxaad akhriyaysa walxanafi kalmaliki intadara waaya markii haddaba laga baxo takbiiraadkii la dhammaysto oo de laga baxaadu maxaad samayn walyaqdi qofkii haddaba takbiiraadka qaar dhaafee ha qalleeyo maa qad faata wixii dhaafay takbiraadkii dhaafay ha qalleeyo bacdu bacda salaami limaami wey imaamkii markuu ka baxo isagu takbiiraadkii dhaafay ha qalleeyo fardan iyadoo arrintaasi ay tahay fardi sidoo kale arkaantii ku dhaaftay ee weli aanad akhriyin iyadana dee waad la imanaysaa ciddii arkaan u arkaysay adkaarta qaar waad la imanaysaa wa axmedun axmed jawaza an yuqda xanaabiladu waxay bannaynayaan ay ogol yihiin inaad kala baxdo iska raacdo oo waxay leeyihiin alimaamu yataxamal imaamkaa kaa xambaaray sidii faatixadaba u kaala xambaarayay markaad isagoo rukuucsan soo gaaro ayuu halkanna kaa xambaarayaayo waad kala baxaysaa inuu kaa xambaarana waa keenisa maln meydkii baa la qaaday marka haddii meydkiiba la qaado dee maxaad ku tukanaysa meydkiiba meesha waa ka tegi laakiin mar haddii ay arrintu tabac noqoto illa marka hore meydkiion meesha oo inaad iska xelato lama ogolay laakiin imika yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaai weeyaan mar haddii aad salaada gashay janaasadii oo taalla rafcinteedaa dambe saamayn salaadii kuma yeelanayso markaa qolyihii kale waxay waa waajib in markaa maarata sidaa loo qalleeyo ayib adkaartiina daadad waajib loo arkay iyadana waa lala imanay wa kownu maa adraka minha awala aw aakhiran cala aladii qad fusila wa kownu maa inuu ahaanayo waxaan adraka minha uu salaada ka soo haleelay ee imaamka uu la soo gaaray awala inuu salaada bilowgeedii yahay aw aakhiran ama inuu aakhirkeedii yahay cala aladii qad fusila sidii markii hore laguu soo sheegay oo madaahibta ay isu khilaafsanay weeyaan iminka meeshanna dee afcaaliba ma jirta waa aqwaalum soo ma janaasadu marka qiyaamka laga soo tago intii kale oo dhammiba waa aqwaal aqwaashana saddexda madhabba waxay lahaayeen Ehm, waxaad soo gaadhay waa aakhir awalkiina uu kuu dhibay marka halkuu imaamku marayo ayaad kala qaadaysaa baylee haddii takbiiradii labaad lagu jiro salligii nabigaa la marayaa markaad takbiirato salligii nabigaad akrinaysaa takbiirta saddexaad ducadii ehm, salaantii markuu isagu deetana la yimaado ayaad adigu takbiiran marka ama hanaagii ama faatixadii sidii markaa ay u kala duwanaayeen haddana takbiirtii kale iyo markaa ka bixitaankii shaaficiyaduna waa kuwii lahaa waxaa la soo gaaray waa awalkii marka markii aad gasho iyagu waliba y waa ku kalaysa markiiba waa takbiiranaysaa markii aad sidaa u gasho faatixadii baad qabsanaysa haddii markaa faatixadii markaa saa u bilowdo takbiirtii labaad imaamku la yimaado waad joojinaysaa faatixadii waad takbiiranaysaa waad raacaysaa salligiibaad markaa qabsanaysaa faatixada intii ku harsanaydna imaamkaa kaa xambaaraya sidii adigoo rukuuc kusoo soo gaaray oo kale haddii markii aad takbiiratad allahu abar ti faatixadii bilow istiri uun isla markiiba imaanki haddana allahu akbar uu ku yidhaahdana qof markaa faatixadii aan soo gaarin baad noqonaysaa takbiirtii kale waad ku raacaysaa salligii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa toos ula marka markaa madhabkii shaaficida lagu soco wlyaqdi ma qad faata eh, bacdu farda waaxmedu jawaza an laa yuqda wakownu maa adraka minha awala aw aakhira cala ladii qad fusila waman tafut sallaa cala di وأحمد حد له بشهر وخص للنعمان هذا بالولي ومنعه لمالك أمر جلي ومن تفت قفكي صلاة أي سيرته وسيب سيبي سدميت ولا عاصم إلا سكركم مرعى في سيرته sallaa calaa di lqabri wuxuu ku tukanayaa qofka markaa qabriga ku jira oo qabriga dushiisii buu ku tukanaya wa imaam axmed bil buu xageeyey ilaa bil ayaa arintaas ay socon kartaa buu hadii bil ka hor la aasay meydka lagu tukan maayo wa khusa linucmaani abu xaniife agtiisa waxa lagu gaar yeelay haadaa xukunkana in qabriga lagu dul tukado bil bilweli qofkan qofkii weliga u ahaa qofkii weliyu amrihii ahaa adii maala maarata aabalaha aabihii ahaa ama sulaankii iyo qaadigii mxaakimkii iyo dadka noocaasa ayay arrintani gaar ku tahay axaadii afraaddii caadigaaguma taalla buuri wa mancuhu limaalikin amrun jay in la manciyaba arrinkaa gebigiisaba waxbaa lagu dul tukanayo in la manciyo dhammaanteedba maalik agtiisa ayay amrun jaliyun ka tahay arrin markaa muuqato imaam maalik uu qaba weyaan xabaa lagu dul tukanayaa ma jirto markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii la aasay isagoon ogeyn waa kii ku dul tukaday intuu ila hadaasheeda itus ficilkaa haddaba nabigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa khilaafkan badiyey shaaficiyadii waxay yidhahdeen waa arrin furan kol haddii nabigu yili mar sameeyey calayhi salaatu wasalaam arrintaasi way furan tahay iyagu markaa waxay iskusii khilkhilaafaan dabcan iyadoo la isku waafaqsan yahay baa jirto qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam laguma dul tukan karo taana way isla ogoliyiin markaa deetana shaaficiyadii bal waxaa sida loo xadaynayo qaar waxay yidhahdeen weligeed bay isku furan tahay axbaashaa nabiga unbaa lagu tukanay laakiin wixii kale maarta baryo hore dhintay waa ku tukan karta qaarkoodna waxay eh, sida muctamadkuba uu yahayna waa waxaa lagu xadaynayaa ciddii min ahli lfardi ahayd qofka markii la aasi qofkii ahal u ahayd in salaadda janaasadu ay fardi ku noqoto markii meydkan la aasayay oo dhan baa ku tukan karta bay yidhahdeen wakhtigii doonaa ka soo wariyo xanaabiladii iyagu ilaa bil bay ku xageeyeen de nabigu ala gabdhi markii u dareemay waxaa laga yaabaa waqti aan markaa sii fogeyn markaa inaanay bil ka badnayn bay u badan tahay iyagu markaa waxay yidhahdeen bal ilaa bil aan ku xageyno laakiin arrintu maftuux iyo iska noqon <clears throat> xanafiyadii waxay ka egeen xaggii faacilka oo nebigii ahaa calayhi salaatu wasalaam nebiguna weliyo amrigu muslimiinta u ahaa deetana cid kale oo markaa de ku tukanaysayna lama sheegin dad kaleoo markaas kaga tukan jiray markaa deetana waxay markaa yidhaahdeen weliyul amri qofkii qofkan u ahaa ayuunbaa sidaa samayn kara marka meesha taxqiiqulmanaadkiibaa la ysku haystaa xukunkani halkee lagu calliqayaayo cillo maxaa looga dhigay maalik isagu waaba diidayba arrintaasi waa arrin khaas ahay nebigu ala sl gabadhaasu ku tukaday Ehm, arrin iska caano oo wakhtigiisii la samayn jiray oo xabaalaha la iskaga duutukan jirayna may jirin markaa qadiyatu caynin laa cumuuma laha qadiyad khaas un ahaydoo aan cumuum laga qaadanaynin ayuu markaa ka soo qaaday wuxuu ihi waman tafur salla calaa dilqabri abcan markaa qofkii laakiin isagu dee salaadda soo gaadhay cidina ma laha qabrigaha ku dul waman tafur salla calaa dilqabri وأحمد xad lh bشhهر وخص للنعmاn hذا بالwlي ومنعه لmالك أمر jلي وmالك يkrه أn يصلى أو أn يصلي imaamu maalik wuxuu diidayaa oo karaahiyeysanaya inuu ku tukado calىa dawi الفusuuqi kuwii ahlulfisqiga ahaa ahlulfadli dadkii ahlulfadliga inay ku tukadaan nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam kii markaa waxaday ama maarata quluulka sameeyey waa kii diiday inuu ku tukado marka imaam maalik halkaa wuxuu kala soo baxay weliba salluu calaa saaxibikum idinku ku tukada nabiguuu ku tukan waaya in markaa dadkii ahaa min baabi zajri iyadoo ay arrintu tahay aanay ku tukanaynin dadkii markaa ahlulfisqiga ahaa ay diidayaan si markaa dadkii kale ay u baqaan s wallahi waxa weyaan ahlulcilmigii iyo dadkii ahlulfadliga ahaa haddaad geerito kugu tukan maayaan haddaad xaaladda kusii jirto wahaakada mubtadicun mubtadiciina waa saasoo kale liyurdacaa labadaba ka ahlulfisqiga iyo kan mubtadicaaga waxa saa loo samaynaya si loo sajriyo oo maaragtay waxa weeyaan xumaantan ay ku jiraan looga sajriyo marka mubtadicana waa qofkii bidcadiisu ay bayinka ahayde waadixa ahayde bidcadii bayinka ahayd baa laga hadlaya waxa marka waxa weyaan aan bidca bayina ahayn ee maaragtay wadaadada qaarkood marka qaarkood dhex maraya taa maaha bidcada laga hadlaya waa bidcadii bayinka ahayd ee salafku ay caddeeyeen ee waadixa ahayd ee qofku de markaa haystay waa raafidi aad arkayso oo raafidinimadiisa aan qarsanaynin waxa wey waa muctail ictisaalkiisii aan qarsanaynin waa jahmi waxa weeya amdu shuhuuda haada manaca wa imaam axmed shuhuuda haada kan in la xaadiro janaasadiisaba manaca waa diiday mubtadica maaha faasiqa maayo mubtadica bidcadoodu ay waaweyn tahay raafidada iyo jahmiyada iyo qadariyada iyo kuwaasi in lagu tukadaba janaazadooda la xaadiraba waa xarim marka culammadii madhabkiisu waxay ku xambaarayaan waa cid maarata ahlubidac ilmukafira waa dadkii la takfiiriyey ee ummadda laga saaray de laakiin jahmiye o dhan ummadda lagama saarin raafido o dhan ummadda lagama saarin marka qaarkood hulaatu raafida bay leeyihin ayaa xukunkan la siinaya kuwooda hulaada ah ee aan markaa muslimiin lagu sheegi karin kuwa noocaasa xukunka kolley waa xukun eh, dee nowcan maa mushkil noqonayo oo haddii eh, la yidhaahdo mubtadican laga hadlaya waa kuwii la gaadhaysiiye gaalada ahaa de kuwaasi waa likufri maaha libidcatihi maaha haddii markaa eh, xukunka sida imaamka wadda naskiisa lasoo naqlinaya daahirkiisu uu yahay lagu xambaarana dee mubtadic aan markaa la gaalaysiin oo islaamnimo loo xukumayo haddana lagu tukan maayo iyaduna markaa mushkil bay noqonaysaa whaakada mubtadicu liyurdaca waaxmadu shuhuuda haada manaca kadaaka waxa saa la mid ah oo la mancinaya ahlulbagyi waalcudwaani dadkii u saaxiibkahaa dulmiga iyo xadgudubka ee dowladdii markaa islaamka ahayd ka hor yimid in qutiluwa haddii lagu laayo filxarbi dagaalkii ay dowladda islaamka kula jireen linucmaani nucmaan agtiisa abu xaniifa wuxuu leeyahay bukaadi dowladdii imaamkii muslimiinta ee xaqa ahaa dee shuruuddiisii arrimihiisii wixii sii watay kuwii dagaalka ku soo qaaday markii lala dagaalamo haddii dagaalka lagu laayo min baabi zajri iyadoo ay tahay baa lagu tukanayay oo markaa xaggii radciga iyo sajriga ayuu markaa ka eegay wa cindahu abu xaniife agtiisa cala shahiidi lam tudar lam tudar laga tegi maayo salaadii janaazada cala shahiidi shahiidkii in lagu tukado wakrah liaxmedi axmed agtiisana karaahiyeyso waayruhu xadara labadooda wixii ka soo haray waa xaaraan bay leeyihi oo anaasalaada janaaze laguma tukan karo shahiidkii sida aan loo maydhay inaan la maydhaynin oo maydhigii uu xaaraan yahay way isla ogol yihiin walow xanaabiladu in yaroo khilaaf ay yargeliyeenoo yani waxay leeyihin culamada qaar baan xurmada tasriixinin culamadii xanaabilada qaarkood marka qasliga in loo diiday waa sida ogolyihiin laakiin salaadii iyada khilaaf baa la geeyey maxaa yeelay dee shuhadadii wuxuu waa dad axaadiisba isku khilaafay miyaa lagu tukaday mise laguma tukan axaadiista mashhuurkaa waa inaanu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tukanin laakiin axaadiista qaarkeed baa soo arooraysa odhanaysa xamse ayuu ku tukaday haddana kolba saxaabigaa lasoo agdhigay markaasuu haddana ku tukanayay labadooda haddana saxaabi kalaa lasoo agdhigay xamse markaasuu ku tukanayey markaa sidii loo jamcin lahaa axaadiistaasi iyo xukunkii laga qaadanaya waxoogaa deetana xanafigii markaa isagu xulaya sidii musaliguba aanu daahir ahayn oo kale ayaa laga soo qaadayaa meydkii oo aan la daahirinin haddii lagu tukado salaaddii asixi mayso shahiidkiina lama maydhayo kol haddaan la maydhaynin taas lafteedu waxay muqadimo u tahay inaan lagu tukanayn imaam axmed isagu uu oo marka madabkiisu isagu karaaha labadii kale waa xaaraan bay leeyiin xadiisu kale rajaxayaan waxaanay rajaxayaan axaadiidtaa kuwuu tukan kawuu ku tukadayahna yani wuu u duceeyey dee ducadeeda lama diidaye laakiin salaad xaqiiqii maahayne duca ayay ahayd sidii markiiu dee qabla wafaatihiba nabigu waa kiintuu shuhada uxud tegey sallaa calayhim ay dacaa lahum wuxuu yidhi wakarah liaxmedin wagayruhu xadar wa kulluhum fuqahadii dhammaan awjaba waa waajibinaya an yusallaa in lagu tukado cala alwaliidi ilmihii dhashay in huwa haddii markaa ilmaha dhashay istahalla uu qayliyo yani hadduu markaa nolol ku dhasho weeyaan ilmihii inaaya hadduu nolol ku soo baxay oo dhawaq iyo xarako nolol sheegaysa laga hayo waa lagu tukanayaa waana ijmaac oo naqala alijmaac calayhi ibn lmundir dee maarata axaadiiana waa tilmaantay ida istahalla lwaliidiflu sullii calayh aw ashhuran arbacatan kaana wasal aw ashhuran arbacatan kaana wasal aw kaana ama uu yahay wasala mid gaadhay ashhuran arbacatan bilo afar ah caloosha ayuu ku gaadhay liaxmedin axmed agtiisa imaam axmed agtiisa afar bilood hadduu gaadhayna dee nafqu ruuxiibaa dhacay isxaaq ibni raaweyne wuxuu yidhi afar bilood iyo toban habeen hadduu gaadhay waa lagu tukanayaa bay leeyi yaan nololba kusoo dhalanin nololba yaan kusoo dhalanin waa lagu tukanaya maxaa yeelay qad nufiqat fiihi ruux lagu afuufay markaa xataa haddii isagoo nolol aan kusoo dhalan dee caloosha ku dhintay oo nolol baa u horreysay kol hadday nololi u horreysay waa lagu tukanayaa ayaa markaa isaga axmed madabkiisu yahay laakiin saddexdii kale waxay leeyiin kol haddaan nolol kusoo dhalanin sikdigii dhiciskii haddaanu nolol kusoo dhalanin laguma tukanayn qolyahan shaaficiyadii dambe shuraaxulminhaajka iyo waxaan filaya malaa masaladaba waxay faareeyey shihaabudiin aramli oo shamsigan nihaayadala aabihii siqi waxaa la yidhaahdaa bay yidhahdeen wixii lix bilood ka yar laakiin wixii lix bilood gaara ama ka weyn siqi ama dhicis lama yidhaahdo markaa waxay yidhahdeen nolol bayaanu ku soo dhalana wixii lix bilood ka weyn waa lagu tukanaya laakiin ma hayaan naqli ma hayaan ee kelmaddaa siqi oo culimmadii ay cabirayeen ayay yidhaahdeen maadaama ay luqa ahaan sida noqonayso dee waxay u badantahay in aimadeenu ay u jeedeen wixii lix bilood ka yar laakiin wixii kale in markaa lagu tukanayo laakiin naqdi lama hayo kutubtii horena waxaa ku qoran hadduu idastahalla ayaa lagu tukanaya de marka hadday ujeedaan hadduu lix bilood inuu gaahay waa lagu tukanaya waxaan isleedahay malaha way sheegi lahay calaa kulli xaal waa baxi mutaakhiriintu ay markaa baxiyeen laakiin mutaqadimiintii aan naqli looga haynin wuxuu yidhi waaa'ibun calayhi sal liaxmadin washaafici waaa'ibun meytun haa'ibun wey meydkii maqnaa salli calayhi ku tuko liaxmadin cinda axmeda washaafici axmed iyo shaafici asalaa cala almayiti alghaa'ib ayay qabaan labadii kalena ma qabaan iyaduna halkay salka ku haysaa qisadii najaashi nabigu calayhi salaatu wasalaam sallaa cala najaashi nacam najaashiya yowma maal wa sallaa calayh cid kale oo ay sugan tahay ma waxyaala qaarkood la soo yarguuriye way jiraan laakiin ma badna wax suganna malaa najaashi unbaaba jira cid iyadoo maqanu nebigu ku tukaday marka iyadiina fuqahadii markaa waa isku qabteen xadiidkan maxaa laga qaadanaya shaaficiyadii xanaabiladii waxay idhahdeen alsalaatu cala alghaa'ibi jaa-isatun markaa nebiguma ku tukaday waa iska furantahay labadii madhabee kale waxay isweydiiyeen najaashi unbaa lagu tukaday ummad badan baa dhiman jirtay nebigu iyagoo ka maqane maxaa loogu tukan waaye qolyahan kale waxa laga yaaba inay yidhaahdaan dee badi shuhaday ahay wixii nabiga isagoo iyo ka maqan dhimanaya dad iska shuhada ahoo dagaallo ku dhintay eyuunbay ahayno shahiidkana dee laguma tukanayan saas markaa u tawjiiyaan baa laga yaaba laakiin dad aan shuhada ahayna waa la helayaa oo dee xanuun u dhintay sida abubasiira oo kale halkii saaxilkiisii meelihii uu jabada ku sameeyey buu ku dhintay radi allahu tacaala canhu waanu xanuunsaday oo xanuun buu u dhintay marka waa la helayaa cid dhimatay oo maarata madiine meel ka baxsan ku dhimatay nebiguna aanu ku tukanin marka waxay hahdeen xanaabiladii eh, eh, maalikiyadii iyo xanafiyadii qadiyatu caynin laa cumuuma laha yani arrintani waa arrin khaasa najaashi unbaa loo sameeyey waana dhacdo maaha xukun hadal nebi maaha u leeyahay ciddii maqan ku tukada maaha waa dhacdo markaa dhacdadii haddii nadaairteedii aynaan xukunkan oo kale arkaynin waxaynu leenahay waa qadiyatu caynin laa cumuuma laha lama caam yeelaye arin u khaas ayd najaashin ahayd baa laga yaaba khaaabiyo shaaficiyada kamidihii isaga laftiisu xaggaasuu yar janjeersanayaayo laakiin wuxuu leeyahay najaashi cid baan ku tukanin oo markaa de meel gaaluu ku dhex dhintay markaa cidi kumay tukan markaa waxa moodaya qaabkaasoo kale udhiga u leeyahay yani ciddii aan cidi ku tukanin baa lagu tukanay malaa imikana fadwada waxaad moodaawa inay xagga qolooyin badan ay u badiyaan laakiin khaaabi unbaa qowlkaasi laga sheegay cid ka horreysay in lagama sheegin madaahibtuna ma qabaan qolyaha qaarkood oo yidhi najaashi waxaa loo keenay nabiga calay sala slam ruuxdiisii waa la soo horjoojiyey dabeetna isagoo horjooga ayuu ku tukanayay ibnu cabdilbar iyo qaabkaasuu dhiga lakiin de waxaa naqliba arrintaas u baahan tahay iyo in lasoo cadeeyo caddeeyo naqli lagu soo marata nas sheegaya in nabiga calayhi salaatu wasalaam la horkeenay waaib alayhi sali amedi washaafici marka labadan way iska ogol yihiin bacd shaaficiya amadii shaaficiyadu maalin walba salaad janaaze qaa'ib u tukan jiray calaa man usila wa kufina min almuslimiin fi hada lyowm cid alliyaale ciddii maaragtay muslimiinta maanta la kafnay la maydhay ee la kafanay ayuu niyoonaya inuu ku tukan markaasuu ku tukan jiray kaman wajad min mayitin calimahu bacd aljasad kaman sidii mid baabu lamid yahay xukunkaasi oo isagana khilaafkiisu uu gelayaa wajada helay min mayitin meyd buu wuxuu ka helay calima wuu og yahay dhimashadiisa bacd aljasad jirkiisii wax ka mida ah. qof aad og inuu dhintay baa jirkiisii wax kamiduu ku soo gaaray ama gacantiisii ama farihiisii ama lum waxba ku gaaray ma lagu tukanayaa bacdigaasi kol haddaad og qofkii inuu dhintay waad ku tukan kartaa cinda alxanaabila wshaaficiin qolyihii kalena day salaatulkaaib bay gelinayaan marti qofkii waa maqan yahay xubin baad ka haysanay laguma tukanaya bay leeyiin amaa haddii aan la ogeyn qofku inuu dhintay gacan un baad aragtay qof aad garanaysay maalan ama libaaxa ama wax si kalaba noqota adu gacan meel uu kaga too gacantiisiina tahay aad garanaysa lakiin isagii nololna kuma ogin geerina kuma ogin kuma halkaana waxaa lagaga baxay axkaamtaasi waxaa la gelaya imika yaa imaam ka noqonaya salaadii janaazada uma alaxaqu bisalaati alwaali washaaficiyu qadama almawaali uma alaxaqu bisalaati salaadii waxaa u xaq leh inuu imaam ka noqdo weeye alwaali xaakimka washaaficiyu shaafici waa jadiidkiise qadama almawaali mawaalidu waa aqaaribtii aqaaribtii uu horreysiiyeyo waalida uu ka horreysiiye markaa saddexdii madhab iyo qadiimka shaaficiba waxay leeyihiin sulaanka laa yaumana rajul rajula fii sulaanihi qofku qofka meeluu madax ka yahay imaam ugu noqon maayo markaa isaga ayaa loo daynaya haduude isagu markaa waxa weyaan cid qadiimay isaga u taala laakiin isagaa xaq u xaakimku shaaficina wuxuu ka eegayaa arrintan inay arrin qoys tahay oo arrin gaara ay tahay meeshana la doonayo cidda markaa ugu naxariis badan qofkani xaakim kale waxaa uga naxariis badan ahalkiisa uga naxariis badan marka iyaduna qaacidadii alwilaayatu alkhaasa muqadama cala alwilaaya alcaama wilaayada gaarka ah ka hormarsan wilaayadii caamka ahayd salaadiina de marka waa nooc wilaayaba imaamnimadii loogu noqonay xaggaasu markaa isaguna ka fiiriyey lakin waa jadiidkii kurihat limaalikin bimasjidi waxarama nucmaanu fi lmuctadad wakurihat limaalikin cinda maalikin maalik agtiisa waxaa la karaayeystay bimasjidin masjid in markaa salaadii janaasada lagu tukado meydkii masaajidka lasoo geliyo maalin agtiisa waa la karaahiyeystay wa xarama nucmaanu fi muctamid abu xaniifa isagu sida u muctamidkaa madhabkiisa arrintaas waaba xaaraam waa karaahatu taxriim bay leeyihiin waa karaahatu tansiihna qaarkood way yidhaahdeen waa qiil marka laakiin fi muctamidi waa kaa ku yiri marka xadiid baa soo arooray man salla cala wajanaati fi lmasjidi falaa shaya lahu waxba male laakiin waxaa kale oo sugan ah min inuu nabigu calayhi salatu slam janaasadii uu ku tukaday masjidka oo markii caaishaba lagu inkiray markii ay eh, ku tukatay waxaan filaya walaalkeed imaam cabdiraxmaan ayay malaha ku tukatay mayd kale ahaa eh, markii ay markaa ku tukatay baa lagu inkiray markaasay tihi maa asraca annaasa ilaa inkaari maa lam yaclam deetan xadiikaasay deliishay wa sharuhaa marka xadiidkan hore culammadu badi way daciifinayaan man salla cala ljanaasati fi lmasjidi falaa shaya lahu badi way daciifinayaan wa sharuhaa kalkhamsi shuruuddeedu salaaddan janaasada waa sidii maktuubaadka u shuruuddii dee ay lahayd istiqbaaluqibla iyo ahaara iyo waa satrulcawra iyo wixii ay lahayd oo dhanba way leedahay ahaaradeedana waxaa ka mida iyada ahaaradeedii waxaa ka mida maydkii in la maydho maydkii in la maydho lagu tukan maayo wuxuu yidhi walaxnaafu culammadii xanafiyadu tayamamuu tayamum bay u baydhayaan in yakhaafuu fawtaha hadday ka baqaan inay salaadu dhaafto oo laga aaso intay iska gebagabaystaan ayay hore salaaddii ka gelayeen kal ciidi ciidda lafteedana taaway qabaan oo ciidda iyagu waa kuwii lahaa haddii imaamku kaa hortukado salaadu ku dhaafto waxba khalaas way kaa tagtay oo maarata malaha keligaa marka haddaba haddii salaaddii lagala adoon weyse qabin oo inay kaa tagta aad ka baqayso intuu tayamum samayso ayaad salaadda iska geli bayla washacbiyu imaamkii ah, caamir ashacbi haahunaa yaraa isna halkan marka janaasada la joogo wuxuu arkaa jawaasaha inay bannaan tahay salaadan janaasadu min hayri maa uhrin jara iyadoo wax tahaaro aba ah aan la samayn xataa tayamumkii marka in la iska tukan karo waa nooc ducaa uu guulaya wakii eh, sujuud tilaawahana saasoo kale laha halkanna sidiioo kale u oo ducun buu ka soo qaado wa dafnuhu aasitaankii weeyaan xukunkii afraad iyadana maxaa lagu aasayaa meydkii fii saatirin liraa'ixa wa maanicin min asibaaci iljaarixa intaas weyaan waajibkii waxaa lagu aasayaa meydkii qabri ama xabaal oo saatirin liraa'ixa urtii meydku inay dibadda u soo baxdo asturayo oo qarinayo wa maanicin min asibaaci iljaarixa dugaaggii ka mancinaya dafcigu waa intaasu wujuubki intaasu ku xasilaya wixii intaa kasii dhaafsiisani sunay noqonaysaa wadaaka linucmaani nisfu qaama abuu xaniifa haddaba agtiisa maarata waajibkaasi wuxuu ku xasilayaaoo intaa lagu helayaa joog qof barhki qof muctadila joogiisa barhki qolyaha kale may xadidin ee waxay wax kasta oo ku filan ayuunbaa waajibka uu noqonaya wlaxdu wlaa waxa markaa mudan in iilkii la weeciyo ayaa ka mudan shaqigii ma qabaaljeexi warfacan kor u qaad sanaamah kuruska qabriga sanaamka waa kuruskii yani waa baarkii sare yani dhexdii soo taago hareeraha maarata waxa wya haw maarata mid markaa aan musadax ahayn oo aan sinayn saa u kale dheer ha noqdo oo bartan uu ugu dheer yahay jumhuurku saasay leeyihi nadban laakiin waa iska mustaxabtaas liayri shaafici ciddii aan shaaficayn baana qabta amaa shaaficiyadii iyo waxay qabaan tasxiix oo waxaa la isku khilaafay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo xalaalahoodu siday ahaayeen qaasim ibni moxamed wuxuu werinayaa caaisha radia allahu tacaala canha oo dee iddadii ahayd ayuu ka codsaday inay tusto xabaashii nabiga calayhi salaatu wasalaam deetana waa ii gelisay buu leeyahay oo waan arkay deetana waxaan arkay saddex xabaalood oo aan korna u kacsanayn dhulkana ku nabnayn mabquuxa bibadxaa maarata waxa weyaan oo markaa lagu simay maarata waxa weyaan niistii ama ciidda noocaasi ah saasuu markaa isga mabquuxa waa musadaxa marka sufyaan atamaarna bukhaarigu wuxuu ka warinayaa inuu yidhi waan galayo waan eegayo waxaan arkays iyagoo markaa musanamo ah markaa labaduna sanad ahaan waa u saxiix laakiin eh, de way kala dembeeyeen labada nin oo sufyaankaa dambeeyey markaa qolyahan eh, bayhaqi iyo waxay leeyihiin wakti waxaa jirtay wakhtigii weliid ibni cabdilmelik mar eh, gidaar intuu ku soo dumay xabaalaha laga qaaday oo haddana dib markaa gidaarkii loo dhisay markaasaa markaa tasniimkan la sameeyey baa laga yaabaa uu markaa sufyaan arkay saasay leeyiin wayukrahu waxaa la karaahiyaystaa tajsiisuhu xabaasha in la nuuradeeyo ladaljamiici fuqahadu taas madaaibti way isla ogol yihiin fafqahu warkaa isagaa fahma marka halkan ibnu rushdiba wuxuu sameeyey abu xaniife ayuu yidhi tajsiiska wuu baneeyey qolyaha kalena way karaahiyaysteen buu yidhi laakiin kutubtii xanafiyada tajsiiska oo la karaahiyaysanaya unbaa ku qoran kadalqucuudu fawqahu waxaa la mida in xabaashii lagu fadhiisto iyaduna waa karaahiyo limaa warada baa labadaba loo karaahiyaysanayaa dee naskii markaa kusoo arooray ibnu xasmina labadaba waa xaaraam buy laakiin jumhuurku waxay lehin waa karay wamaaliku qaala tagawuan qasad maalik isagu wuxuu yidhi qucuudkan walaa tajlisu calayha l xabalaha ku fadhiisanina yani waa ku xaajo gudanina wuxuu u qastay tagawud baa maarata xadiidku uu ka hadlayay in lagu xaajo guto ayuu ka hadlayaa in laakiin layskaga dul fadhiisto oo qofku marka xabaalihii dalqodayo dadkii meelaha ay fafadhiistaan ubaahan xabaalaha dhexdoodii waxa laga yaaba meelaha ay fafadhiistaanba inaana helin inay xabaasha iskaga dul fadhiistaan isagu karaahiya uma arag wayaqdumu ljanaazata almushayicu qofkii janaazada sii sagootiyayey wuu ka hormaraya wuu hor soconaya yadumu wuu hor soconaya yaqdumu qowmahu yowma alqiyaama wayaqdumu ljanaazata janaazada wuu hor soconayaa qofkii sagooteyay raacay wlxanafiyu min waraau yatbacu xanafigii isagu xagga dambe ayuu kasoo raacay ka daba socday marka adu axaadiista way isyarka khilaafsan tahay xanafiyadu waxay markaa rajaxeen waxyaalaha sheegaya in xagga dambe laga socday waa tabica de wuu raacay marka leeyahay wuu daba socday wey qolyahan kalena waxay ka eegeen abcan xaggii aahaartii arrimahaas abubakar iyo cumar iyo inay markaa hor socon jireen way hayaan axaadii marfuuca laftii kuso artay way hayaan waxaa kaloo intaa usii dheer waxay leein dadkani waa ergo ergaduna ciddii ay u ergeynaysay iskama horreysiisan way hor socotaa oo waxweyaan iyada ayaa ka horreysa ka raakibin limaalikin wa axmada maalik iyo axmed wraakibu amaamaha ku soo aroortay qofkiiwaxaan jeedaa almaashi amaama aljanaasati wraakibu khalfaha kii markaa maashiga ahaa wuu markaa waxa weyaan soconayaa janaazadii xaggeeda hore iyo dhinacyadeeda iyo saas raakibkiina wuu daba soconaya saasaa ku soo aroortay marka maalikiyada xanaabiladu xadiidkaa ayay ku dhaqmaya wlmru bilqiyaami farida la ysfarayo in janaazadii loo kaco naskhuhu naskhida la naskhay ayaa badaali jumlihim u muuqatay fuqahada badi bimaa fiihim almadaahib alarbaca janaazada in loo kaco marka aad janaazadii aragto in la istaago axaadiis saxiixa ku soo aroortay laakiin xadiidkii cali baa wuxuu leeyahay uma qacada nebigu ala sl intaa kadib haddana wuu fadhiistay oo markaa waa la nasriyey qiyaamkii laakiin waa qofkii ay soo martay ama qofki raacayay waa kankuu yidhi wandub qiyaama taabici liwadcihaa wandub waxaad sunnaysaa qiyaama taabici qofkii janaasada raacay isagu inuu taagnaado liwadcihaa ilaa inta janaasadii la dhigayo ilaa inta janaasadii la dhigayo isagu wuu taagnaanayaa lalmaaliki washaafici kii maalikiga ahaa ama shaaficiga aha isagu maya isagu waba taagnaanao inuu taagnaado waxba eh, sunno uma aha qolyahan kale laakiin waxay leeyiin tala nasakhay waa qofkii lala soo mareegay tan intuu istaago markay dhaafto fadhiisanayay amaa marka qofkan raacaya in aanu fadhiisanayn ilaa iyo inta la dhigayo lama naskhinoo ibnu cumar iyo radi allahu tacala canhuma dee waxaaba ka soo aroortay intuu janaasada kaba sii horreeya isagu markuu salaada ku tukado xabaashuu uga sii horreyn jiray wuu iska sii fadhiisan jiray marka deetana janaasadii lasoo wado u arko ayuu istaagi jiray ilaa inta la dhigayana wuu taagnaan jiray markaa maalikiyadii iyo xanaabiladii waxay yidhahdeen intaaswaxaan jeedaa xanaabiladii iyo xanafiyadii waxay yidhahdeen xagga intaas kuma jirto naskhinta inta la nasakhay ma aha shaafiyada iyo maalikiyadu waxay u arkaan waxaasoo dhan in la naskhiyey ayay u arkaan oo wax taagniya oo dadka la faraya aanay jirin kitaabu zakaa halkaa ku joogo sal allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wallahu aclam